bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah whanaaءu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala almusanifu raximah allahu tacaala walaa yuqbaru bizamaani can daati walaa yuqbaru bizamaani can اdaati wاllaylata alhilaalu mutaawilun waxaan kusoo jirnay waawilmubtada iyo walkhabari anwaacdii khabarka ayaan kasoo hadalnay khabarku noocyuu lahaa baan nidhi noocyada khabarka waxaan ku sheegnay khabaru jumlatin iyo khabar khayru jumla inuu jiro waxaan soo tilmaamnay khabarka jumlada noqonaya ahi waa inuu leeyahay xarig ama xiriir ku haya mubtadaha ku haya xaragahaas damiir bay noqon karaan baan idhi ismu ishaaruu noqon karaa lafdigii mubtadaha oo la soo celiya buu noqon karaa in mubtaduhu uu hoosgelayo jumlada ficilka ee khabarka oo caamnimo ee ka dhexaysa wuu noqon karayaa mubtadaha iyo jumlada ka dambaysaa inay isku macno yihiin bay noqon kartaa sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala yanqasimu darfu ilaa zamaaniyin wamakaaniyin darafku wuxuu u qaybsamaa mid waqti tilmaamaya iyo mid tilmaamaya boos walmubtada'u mubtaduhuna wuxuu u qaybsamaa ilaa jawharin jawhar jawhar kelmadaha jawhar iyo carad iyo uu soo wado waa kelmo mandiq weeyaan oo culimmada mandiqa ayaa isticmaala laakiinse jawhar haddaan naxwada cadi aan ku macnayno iska noqonayaa walmubtadau ilaa jawharin mubtado wuxuu u qaybsamaa jawhar mid ah, yacni shay la taaban karo inuu mubtado noqdo sida zayd iyo camrin oo kale waxa la arki karo ama la taaban karo oo shanta daran midkood qabanaya wa cardin amase wax aan joog lahayn wax aan la taaban karin kal qiyaami istaagiddii oo kale istaagid kelmadda istaagid wax meel istaagi karta mahadda hadda markaan dhao zayd waa qof meel taagan oo shakhsiyad loo jir iyo ma mug mugle soo maa laakiinse istaagid haddaan bannaankaa dhigno yacni wax iskeedu istaag yacni kelmadda istaagu istaagu inuu meel ku xidhiira mooyaane istaag baa istaagay wax jira maa marka waxay u yaqaanaan qolyaha mantiqoo carad beed ahaan marka waa shay aan jismiya daata aan lahayn weeyaan sida fadhigii iyo istaagii oo kale fa in kaana hadduu yahay marku adarfu darafku hadduu yahay makaaniyan yacni darfu makaan hadduu yahay saxa alikhbaaru bihi khabar buu noqon karaa weeye saxa wuu ansaxayaa al ikhbaaru bihi in khabar laga dhigaa way ansaxaysaa weeye oo khabar looga dhigo can iljawhari waalcarab yacnii shaygii muuqday oo la taaban karay iyo shaygii aan la taaban karinba labaduba ma garanaysaa khabar buu noqona tusaale zaydun ninka la yidhahdo amaamaka weeyaan amaam waa darfumakaan soo maa zayd oo wax mugla ah oo la taaban karo khabar buu u noqon karaa waalkhayru amaamak khayrkuna waa hortaada kelmadda alkhayr wax meel istaagi karta maaha khayrkiima la tilmaami karaa hadda khayr baa xaggan taagan mala dhihi karaa yaa laakiinse lama dhihi karo zeyd baa meeshan taagan ma la dhihi karo se lama dhihi karo khayr laakiinse lama tilmaami karo marka waxaa loo yaqaanaa carad wixii aan tilmaan qaadan karin oo aan la dhihi karin waxbaa halkaan taagan oo wax muuqaalo daata aan lahaan karin maxaa loo yaqaanaa carad baa la yidhahdaa waaya waalkhayru amaamaka wain kaana zamaaniyan hadduu darfu zamaan yahayna saxa alikhbaaru bihi can alcaradi duuna aljawhari hadduu darfu zamaan yahay darfu zamaanku wuxuu khabar u noqdaa wixii carad ah si kaaladaa u dhigno darfu zamaanku wuxuu khabar u noqdaa wixii aan daata ahayn wixii aan wax muuqda aan ahayn buu khabar u noqdaa khayrkii khayr markaan dho halkaa ma istaagi karaa wax khayra maya carad baa la dhahaa soomaa kaas khabar buu noqon karaa laakiin zayd ma garanaysaa almasjid iyo waxyaabahan muuqaalada leh khabarkoodu darfu zamaan ma noqon karo ma fahamti soomaa darfu zamaan hee ma noqon karo asawmu soonku alyawma maanta weey soma jeedid soonku wax meel istaagi kara maya yah muuqaal waxle ma aha soo maahan carad baa loo yaqaanaa marka wasafaru safarkuna qadan biri weeye haye safarkuna wax muuqaal lama yah maya waa carad marka haye walaa yajuus ma bannaanan laakiinse zaydun ninka sida la yidhaahdo yaa alyawma qolay ku dhacday hoos fadhiyey qolay ku dhacdo qolo sax wey waay hadda miyaa iska laabateen soo celiya ciddii noqotay haye zaydun ninka sida la yidhaahdo alyawma zayd wax shakhsiyad loo meel istaagi karoo gaar u istaagi kara maya jawhar baa loo yaqaanaa alyawma khabaru ma noqon karto waa fahamta marka zaydun alyawma kelmadaasoo kale hadii la helo ka waran saacadu waxaa qabtaa zayd alyawm oo darafa inuusan khabar noqon karin sababtu maxay tahay ii sheega zayd waa wax muuqaal leh alyawmna hee waa darfu zamaan darfu zamaanku wuxuu khabar u noqon jiray ciddii hee wix aan muuqaal lahaynoo hee daatada kasoo horjeeda kaasoo kale hadii la helo ka waran zaydun alyama baa la helay maxaa la samaynaya fain wujida hadii la helo fii kalaamin kalaamilcarab waxaa laga helay maa shay daahiruhu muuqaalkiisu yahay daalika kaa la soo sheegay yani mubtade shay la taaban karaa iyo khabar jaari majruura khabar waxaa lasla helay darafa sooma darfu zamaana maxaa la samaynaya wajaba ta'wiiluhu waxaa waajiba in la ta'wiiliyo in meel qil loo dayaa waajiba in meel la mariyo si lagu dayn hadda zaydun alyawma saa kuma dayn karno waa inaan marka saxnaa maxaan dhahaynaa safaru zaydin safarka wax la taaban karo maaha yaah maya marka zayd safar iyo alyawm mis qaadan karaan safar iyo alyawm is qaadan karaan yaah safarku wax meel istaagi kara miya yaa sheekh maxamed zaydna yani halkaas qof zil markuu istaago mala tilmaami karaa yah laakiinse safarka safar bay halkaa taagan mala dhihi karaa yacni shaqadii safarka ahayd in qofku soo diyaarad safarka waa diyaargarow soo ma ahan <laughs> diyaargarowba halkaa taagan lama dhihi karo marka waa in la keenaa darfu zamaanka oo alyawm ah waxay khabar u noqon karto maxaan dhihi karnaa marka safaru zayd zayd safarkiisu alyawm maanta weeye mar hadyaa muntadaa safar baa mubtada marka ilyan way qaadan kartaa saasoo kalea loo habeenayaa buu kuri tusaalahan day allaylata alhilaalu alhilaal waa mubtadii mu'akhriya allaylata caawa alhilaalu weeye alhilaal horta alhilaal ma daata mise waa carad waa shay mugle soo ma aha hilaalku yaah waa shay mugle maxaan samaynaa marka alhilaal dafursamaan maah misqaadan karaan ya marka waa inaan xal u keenaa allyalhiyaa waa muntada muahara alleyl khabarma noqon karo marka maxaan dhahaynaa ru'yatlhilaali baan dhahaynaa marka ru'yatulhilaali in la arko dayaxa maxaana ka wadaa ii sheeg Uh, uh, ru'yat lhilaali yes ru'yat lhilaal allayla ru'yat lhilaali alleylata ru'yat lhilaali baa la dhahaya soan oo alhilaal meesha waa laga aragti baa meesha la keenaya aragti aragtidu ma wax la taaban karo miya oo meel istaagi kara yaah markaasoo ay uma qalanto marka alleyla oo darfu zamaana oo qalanto marka issii alleylata ruuxan yaaqay naga xira naga xira qofkii uu soo garaacaya qofka cashar kale wuu soo garaacaya naga hel allaylata alhilaalu maxaana ka dhignaa allaylata ru'yatulhilaali marka ruya mubtada noqonayso hilaalna mudaafile noqonaysa allaylata darafuu noqonaya warka baa ku dhacay soo maa muxuu noqonaya daraf wuxuu noqonayaa uh, kaainun oo khabara fa kana calaa xadfi mudaafin mudaaf mid loo xadfay wuu ahaaday wtaqdiir waxa weeye alleylu uluucu lhilaali alleylo orta midin xarakeynaya xaraka noc idin saaraya ta ma dhahaya ta haa alleylata baa la rabaa alleylata duluucu lhilaali saasaa la rabaa alleylata caaway duluucu lhilaali duluuc marka duluuc soo bixid wax meel istaagi kara maya yaah maya waa in meel lageeyaa sida caradku waa maa biqayrihi cid kaluu ku tiirsan yaha caradku waa fahan soomaan soo bixidu inay wax soo baxaan mooyaane soo bixid iskale u taagan miyaa jidha marka waa maa biqayrihi cid kale u baahan tahay si loo tilmaamo marka aduluuc baa la keenayaa wy marfuucu lwasfi yugnii can lkhabari wayunii can lkhabari khabarkii waxaa wayugnii can lkhabari warbashanaga xira ilahay ka cabsada naga hela wax xooda bilah shaarj wayuqnii can ilkhabari khabarkii waxaa ka kaafiyey mubtadaha ay wayuqni lmubtada way macnuhu yaa wayuqnii waxaa ka kaafiyey can mubtadihii can ilkhabari khabarkii waxaa ka kaafiyey marfuucun magaca godan baa ka kaafinaya khabarnimadii marfuucu wasfin wasfi mid uu goday wasfigaasoo muctamidin cuskaday cala sifaamin su'aal aw nafyin ama haadiidmo naxwu qaatinun qowmu salma waabatana dhegeyso wamaa madruubun camraani faahfaahinta idaa kaana hadduu yahay almubtadau ah. idaa kaana hadduu yahay almubtadau mubtadau hadduu yahay wasfan wasfi maxaan kusoo sheegan waa taqaanaane ismu faacil ismu mafcuul hadduu wasfigu hadduu saddexdaa midku hadday joogaan muctamidan cuskaday calaa nafyin aw istifhaam diidmo iyo su'aal midkoodna way ka horaysaa meesha maxaa yahay ismu faacil ama ismu mafcuul maxaana ka horeeya diidmo ama diidmo ama su'aal soo maa diidmo ama baa ka horeeya soo maa istaqnaa uu ka kaaftoomayaa eh, ismufaacilkaasi wasfigaasi bimarfuucihi kuu godayo buu kaga kaaftoomayaa can ilkhabari khabarkii buu kaga kaaftoomayaa tusaale ah, qaa'imun azaydaani awalan horta qaayim ismufaacil ma tahay yaa goor ma tahay maxaa ka horeeya istifhaam kow wasfun muctamid mayso madihin marka yaah halkaa marka baashuma horayso azaydaan khabar looma baahnaa sidaan muxuu noqonayaa faacil waan ciraabana maxaan dhahaynaa a xarfu istifhaam qaa'imun mubtadaun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih wahuwa ismu faacilin yacmalu wahuwa ismu faacilin yacmalu camala alficli yarfacu alfaacila wayansib azaydaani faacilu qaa'imun baa dhahaysa marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahirat ficl wahuwa sada masada alkhabar booska khabarka asagaa buuxiyey marka marka lagu leeyahay khabarka laga kaaftooma laba shardi baa lagaa rabaa koo wasfi waa inuu mubtaduhu noqdaa muctamid leh maa maca lmuctamid ay an sabaqahu nafyun aw istifhaam wey warkaan waa ku dhacay soo maa waaya gabaygiibuu ku keena waa soo socdaa waaya fazaydaani faacilun weeye bilwasfi buu faacil u yahay walkalaamu hadalkuna mustaqniun can walkalaamu warkuna mustaqnin waa mid ka kaaftoomay can alkhabar khabar inuu yeesho sababtu maxay tahay li'anna alwasfa ismiga faaciloo meesha yaal oo hunaa halkan yaal fii ta'wiililficli ficil macnihiis buu leeyahy calaa taraa arkaynin can almacnaa macnaha an zaydaani iyo wamaa yaquumu zaydaani yaa inuu la macno yahay alaa taraa miyaalmacna ah, macnuhu inuu yahay ayaquumu zaydaani qaa'imun azaydaani muxuu la macno yahay ay ayaquumu zaydaani waa isku macne wamaa qaa'imun azaydaani muxuu la macno yahay ay maa yaquumu zaydaani walficlu ficilkuna laa yasix eeg waxbuu dhiraandhirinayaa la soco wuxuu yidhi horta awalan qaa'imun yee la macno tahay ayaquumu haddeen la macnanta marka ta'wiilficil eeg waxyaabaha ficilka macnihiisa qaataa way fara badan yihiin ismu faacil ismuficil mushabaha masderka waa fahamteen soomaan marka maadaama ismu faacilka iyo wasfiga hadda meesha yaala maa fii ta'wiil ficli ay maa fii macna alficli uu yahay yaa xaggaa marka waxaa meesha yaal u ekaansho ficil soo maa waata marka wlficlu ficilkuna maadaama aqaama ficil u ekaatay walficlu ficilkuna laa yasixu lihbaaru canhu khabar inuu qaatahay sax maa khabar in ficil meel yaal khabar loo tiriyo masaxba ficilka muxuu ku saxan yahay inuu faacil qaato ficilka kuma saxna hee saasoo kale maxaa marka maa fii ta'wiili ficli laa yasixu inuu khabar qaatee maxaa u ansaxa inuu qaato faacil inuu qaato waaya fakadaalika sidaasoo kale maa kaana fii mawdici soo jedid wixii booskii ficilka jooganah laa yasixu alikhbaaru canhu ma bannaana weye wainamaa mahaltu biqaatin kelmadda qaatin waxaa ukeensadamudrib waxaa u keensaday liyuclam si loo ogaado annahu iyo laa farqa wax farqiga inaysan u dhexayn bayna kowni lwasfi raafican lilfaacili aw inaa'iba can ilfaacili <laughs> waaya qaainun faacilkeedii meeye qawmudee aqaainun kuwa dega ma yihiin qowmu salma soo maa aainunmtada marfuuc wa huwa ismu faacilin yacmalu camalah yarfacu lfaacila wayansib mafcuul qowmu maxaa weeye faacilu qaainun madruubun al camraani soman soo qaadan madruubun maxaa dhahaysaa mubtadaun marfuucun walaamwahuwa ismu faacilin yacmalu camala camala alficli yarfacu naa'iba alfaacili wayansibu lmafcuulade sida madruub waa naaibulfaacil duribuu la mid yahay waa fahamti soomaan duriba ayuu ah. qaatin iyo madruub maxaa usoo qaatay waxaan usoo qaatay buu ku yidhi saan kugu kala caddeeyo inaysan farqi ahayn wasfiga ama ism naaibulfaacil inuu qaato inuu faacil qaato inay isugu mid tahay oo marka labada jeerba labada jeer waxaa naga xira ismaaciil labada jeerba inay tahay hee inay tahay markaas labada jeerba inuu yacmal camal ficil samaynayo ayaan kuugu cadaynaya wa min shawaahid nafyi qowluhu weye khaliilay maa waafii bicahdii iyo antumaa idaa lam takuunaa lii calamaan cuqaaicu <laughs> khaliilaya labadadii saaxiibo maa waafin kuwa oofiyey ma tihidin antumaa idinku taas wey war maawaafin kuwa oofiyey ma tihidin antumaa idinku bicahdii ballankaygii idaa waqtigabeedan waxba oofin lam takuuna aydan ahayn lii aniga kuwa xaggayga ah calaamanna igula tegaya cid uqaadico aan jarayo ciddii aan goynayo haddiina ila goynayn dadkayga ma tihidin wey macnuhu somaa yaa khaliilaya labadii saxiibo maawaafin kuwa oofiye ma tihdin antumaa idinku antumaa waa faacilki maa waa xarfu nafyin waafina waa ismu faacilin waa mubtadaun marfuucun wacalaamat rafci damatun muqadaratun cala alyaai lmaxduufa wa huwa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansibu almafcuula antuma maxaa weeye waa damiirun munfasilun mabniyun cala sukuun mabniyun cala sukuuni fi maxali rafci faacil wahuwa sada masadal khabar watawa xarfi khidaab wlmiimu xarfu cimaad walif xarfun daalun cala taniya warka waa ku dhacay soomaa wa min shawaahid istifhaam su-aashiina waxaa tusaale u ah aqaatinuun qawmu salmaa amna wowdacnan in yadcanuu facajiibun cayshu man qatana aqaadinun kuwa degan miyaa qowmu salma reer salma gabadhu jeclaawe salma qoladeedu kuwa degay oo deganaansho niyeystay miyaa mise nawa waxay niyeysteen dacnan guurid bay niyeystay inay guuraan labada <laughs> midkood way sooma ahan hadday deganaansho niyeysteen hadda waa fiican tahay in yadcanuu hadday guuraan dacna waa guurid weeye qur-aankaas kuma jidho yah yah yawma dacnikumhaa in yadcanu hadday guuraan fa cajiibun waxaa la yaab u sugnaaday cayshu man mid noloshiis asagu qadana degan kaasaa ba'ay weeyhadda ayaga guuraan yani mid meesha ku harayoo sii deganaada kaasaa ba'ayoo jabay wey meeshuu ka daliishanaya xaggee weeye marka aqaatinun qawmu marka qowmu waa faacilu qaatin wa huwa sadama sadal khabari tacadudulkhabari khabarkiiyo tirabeel noqda khabarkii muxuu noqda tirabeel tiradiibuu beelay waqad yatacadadu lkhabaru khabarku tirabeel buu noqon karaa naxwu wahuwa alkhafuurulwaduud oo kale wayajuusu waxaa bannaan an yukhbara in khabar looga dhigo calumtaday bikhabarin waaxidin wahuwa alaslu saasaana asala see asala bikhabarin khabarin waaxidin ayaa asal ah naxwu zaydun qaa'imun awanse biakar wax ka badan ka qowlihi tacaala wahuwa alla alkafuuru waa dambilaafka badnaa alwaduuda ee ma garanaysaa waduudka ahaa jamcu wuddin wey galgacaylka dul carshi weeye alluhu allihii carshiga u saaxiibkaha almajiidu weeye alle allihii hee almajiidu weeye kii ma garanaysaa sharafka badnaa facaalun weeye alle mid samayn badan dimaa shayga yuriidu doonahayo wa zacama bacdueg markaa khabar awal khabar aani dabada u qabanaysa khabar haali marfuuc khabar raabic marfuuc wazacama qowm qolaa waxay ku doodeen wazacama bacduhum ana alkhabar khabarku laa yajuusu tacadud ma bannaana waqudira markii la wediiyey kuwan maxaa samaynaysaan waxay yidhaahdeen waqudira waa loo qadarayaa limaa cada alkhabar alawali kan koowaad wixii ka soo hara yaa waxaa lagu qadarayaa ii sheeg fii hadi aya mubtada'aatun baa loo qadarayaa waa fahamta soomaan maxaa la dhahayaa wahuwa wahuwa wahuwa waxaa layidhi rudda warkaa waa lagu celiyay nimankaas sababtu maxay taha baa layidhi biannahu takallufun laa daaciya takalluf waa isdhibaysaan baa layidhi meeshan takallufna loma baahna rudda biannahu ee eh, takallufun laa daaciya lahu takalluf baa wadaaniman yaho isdhib baa wadaan inaga daaya baasha qabarnimadeeda u daaya huwa all alwaduudu bay dhahayaan wahuwa all dulcarshi wey wahuwa all almajiidu wey wahuwa all saas u wadayaan baasha warkaa ku dhacay soomaa wa ajmacuu waxay isku waafaqeen calaa cadami tacadudi tacadud inaan lagu tirinayn fii mili qowlika adhahaysa zaydun shaacirun wakaatibun zaydun shaacirun wakaatibun tacadud ma geli karta ayadu koow taa waa laisku waafaqa fa fii naxwi ana azaydaani shaacirun azaydaani labada zayd shaacirun wakaatibunna ayadun tacadud ma aha xaggaas ka dhiga ayadana wa fii naxwi haadaa kan xulwun wxulwun weeye xaamidu xulwun waa macaan xaamidun waa dhanaan ayaduna hee xaamidun khabar aani lama dhigi kara baa layidhi sababtu maxay tahay lianna daalika kullahu intaasoo dhammi laa tacaduda fiihi wax tira badnaanshaah kuma jiro filxaqiiqada markii laga hadlayo tacadud meesha ma jiro sabab ama alawalkan koowaad falianna alawala khabarun weeye wathaanina macduufun calayhi weeye horta warkaa ma ku dhacay kow wa ama thaanina filanna kulla waaxidin min ashasayni mukhbarun canhu bikhabarin waaxidin meesha azaydaan intee zayd labasiya soomaaan mid kasta hal buu qaadanaya meesha laba khabar ma jiraan warkabaa ku dhacay soomaa yaah fala'anna haani kan labaad fala'anna kulla waaxidin mid kastaoo mina shakhsiyayna ka mid ah canhu khabar waxaa looga dhigay bikhabarin waaxidin haa meesha laba nin baa jooga hadda hal nin joogi lahaa zaydun shaacirun zaydun hee zaydun zaydun shaacirun wa kaatibun haddii la dhihi may taa hore zaydun shaacir soomaan tan dambana azaydaani shaacirun wa kaatibun soomaa haddii la dhihi lahaa buu yidhi hadda nin hal khabar buu qaadanayaa cadafban meeshii waa ku jiraa dabcan ama thaalithu fala cana alkhabarayni labada khabar oo xulun iyo muxaamudun ah fii macna alkhabari alwaaxid waxaabaa hal xaboo isku jamciya hal xaboo hee isku jamciyaaba la helayba oo maxaa dhahaysa abiye ilaa almacnaa macnuhu waxa weeye haadaakani muzun <laughs> haadaa xulwun murun waxay ka dhigan tahay adoo yidhi haadaa muzun meesha wax khabaroo la farabada meesha ma wayaalaanba wey macnuhu markaa ma ku dhacay <laughs> haadaa xulwun yacni muz waxaa loo yaqaanaa shayga macaankae dhanaanka isugu jira marka wuxuu ku yidhi meesha macaankiiy dhanaankiiba hal erayo jimciyaaba la helaye tacadu khabar meesha ma wi jiraba warkabaa ku dhacay soomaa haadaa muzun taqdiimu lkhabar cala lmubtada'i khabarka in laga hormariyo mubtadaha waqad yataqadamu lkhabaru khabarku waa hormari karaa naxw fi daari zaydun wa ayna zaydun oo kaleeto fi daari zaydun waa jawaas ayna zaydunna waa waajib saa oo la soco tusaaluu kuu sheegi doonaa waqad yataqadamu alkhabaru cala mubtada'i jawaasan wa wujuuban soo ma jeedin falwalu kan jawaaskaaye fii naxwi fi daari oo kale weey wa qowluhu tacaala waa geli maalin habeenkaas xataa mudlac ilfajr wa aayatun lahum alleylu mhm. ay alleylu ayaa aayatun lahum ah weeye macnuhu waa fahamti soomaan alleylu ayaa maxay tahay aayatun lahum ah wainamaa lam yujcal wainamaa in kala maahi lam yujcal lama yeelin almutaqadima fi laayatayni mubtada'un waalmuta'ahara khabarun liadaa'ihi ila alikhbaari can nakirati macrifa wainamaa in kala lam yujcal lagama dhigin almutaqadima kan hore fil aayati mubtada lagama dhigin walmuta'aharana khabar lagama dhigin sabab maxay tahay liadaa'ihi ila haddii saa laga dhigo maxaa keenaya liadaa'ihi keenisa keenaysa ila in khabar looga dhiga cala nakirati bilmacrifa haddaan isdaba marana tusaale ahaan salaamun hiya salaamun haddaan ana waa mubtada hiyana waa khabar haddaan ano maxaa meesha ka dhalanaya shay nakiraa inaan khabar oga dhigna shay macrifaa <laughs> warkamaa ku dhacay liadaa'ihi can nakirati bilmacrif oo maxaa la rabay lid inay isku noqdaan marka shay nakiraa shay macrifa khabar loogama dhigi karo warkaa ku dhacay soomaa yaah yacni shay nakiraa inaa mubtada ka dhigto kadina macrifaa khabar ka dhigto ee warkaas war soconaya ma aha buu ku yidhi warkaas inay la fahamteen baa u maleynayaa waay wathaanita waajibka ee tahay in la hormariyo maxaa weye fi daari rajulun oo kale wa ayna zaydun oo kale wa qowlihim cala tamrati miluhaa hee zubadan soo maa saas ma idin qorayaa zubdan soo maa cala tamrati miluhaa zubdan soo maa yani cala tamrati miluhaa baa ku sugnaaday zubdan ah yani waxaa weye waxay tilmaamayaan karatan karata zubdin khuliqa bitamr yacni waxay tilmaamayaan subag fara badan inuu timirta ku jiro baa tilmaamaya calaa tamrati timirta korkeeda miluhaa baa ku sugan oo zubdan ah dee warkaaba ku dhacay soo maa marka zubdan waa subag yani kale maaha yani maxay tilmaamaysaa tusaaluhu timirta in subag badan hee ku jiro waa intaa keliya mubtadihii marka meeye yaa miluhaa weeye miluhaadaasoo kale marka waxaa waajiba in la dimariyo rajulna waxaa waajiba in la dibmariyo zaydna waxaa waajiba in la dibmariyo wa in kalamaa wajaba waxaa waajibna fi dalia taqdiimuhu taqdiimu lkhabari waxa waajib ku noqotay lianna ta'khiirahu dibmarintaa dib marinaya khabarka fi lmithaali alawali wa fidaai rajulin soo macan yaqtadii wuxuu keensanayaa iltibaasal khabari khabarku inuu ku khaldamo bisifati ku khaldamo warka ma ku dhacay yaa waaya oo muxuu rajul aan hore mariyo rajulun fidaar aandho micnee rajulun nin ninkaasoo fidaaray ku sugan meesha khabarka ka rabna maxay noqota marka wuxuu yidhi haddaan fitaan gadaal ah marino yaa dee meesha waxaa imaanaya isdhehgal ah wuxma khabar baa mise waa sifo warkaa ku dhacay soomaan yaa fain uliba nakiratu fain hee fain mayntaa horta yah fainna soomaa faina alaba annakirati soo maa alwasfa hee latakhtasu bihi litakhtasa bihi alabun xahiiun faltuzima taqdiimuhu dafcan lahaa tawa maasha allah wuxuu yidhi fa inna dalaba nakirati nakiradu doonista ay doonayso alwasfa tilmaan doonista ay doonayso nakiradu litakhtasa bihi say khaas u noqoto ilaa nakiradu shaasic bee soo maahan si loo soo kooba nakiradii maxay aad u rabtaa doonista ay sifa inay heshaa dalabun waa dalbid xafiifun aad u daran sidaa daraaddeed meesha haddii markaa ah, nakiradii jaamimaada gadaalgeenno khabarnimadii waa laga xoog badanayaa maxaa xoog badanaya doonista sifada ay doonaysay markaasaa faltusma waxaa laasim noqotay taqdiimuhu taqdiimu ljaar majruuri in la hormariyo dafcan saarida meesha laga saarayo lihaada tawahum ismoodsiiska warka waa ku dhacay sooma horta kow wa fi thaani kan labaadna oo ah ayna zaydun ayna in la hormariyey maxaa keenay waaya ikhraaju maa shay saaridiis weeye lahu ay u sugnaatay sadrulkalaami hadalka hee horaantiisa wahuwa listifhaamu weeye can sadriyatihi laga saarayo haddaan dhahno zaydun ayna sheikh shay inuu hore xaa soo damiir yow laabanaysaa timirta soomaaan saa hadda way ku saxan tahay maxaa damiir haadaasi maxaan dhahnaa caada ilaa mutaqadim mid ka horeya u laabtay oo ah timirta haddaan dhahno miluhaa calaa tamri haddaan dhahno haada hay u mid ka dambeeya ilan tamri gadaal bay aada soo maahan miluhaa tamri haddaan dhao ayna yacuuduhaa calaa mutaakhir arrinkaana lama ogolo buu yiri waa xaaraan ku yiri labda warusbatan waay aan ku darnaa yaa jawaasu xadfilmuntada walkhabar in la tuuri karo muntadaha khabarkii waqad yuxdafu waa tuuri karaa kullu muntada walkhabar naxwu qowlika salaamun qowlsalaamun qowmun munkaruuna haahay tusaalahaas ay calaykum antum baa ka maqan faahfaahinta fiiriya qad yuxdafu waa tuuri karaa kullu muntada walkhabar labada waa tuuri karaa labadaba yacni ogow laakiinse laba islah aha saa oo la soco mid kasta qaybtii kalaa taalla saasaa ola soconaysaa laba isla maaha waxa la tuuray ee eh, hal jumlad xiriirsanbaa mubtadii khabar laga wada tuura baa laga wadaa mooyee ee eh, juml hal jumlaa mubtadii khabarka laga tuuray macnuhaas maaha haddii hal jumla mubtadii khabar laga tuura maxaa meesha la akhrinaysaa dee haba la akhrimaye tusaalaha fiili tusaale bidaliilin daliil baa lagu tuurayaa iska tuur ma ahe yadullu ku tusiya calayhi tusaale filawal qowlii tacaala qul he eh, qul waxaa tira afa unabiikum maydinka waramaa bisharin min daalikum bisharin min sharin mid shar badan oo ka shar badan dhe shar waa soo dhaafna shar iyo khayr labada waa tafdiil akhyar iyo ashar wey bisharin mid ka shar badan min daalahum kiinaas mid ka shar badan maidiin sheegaa annaaru wey ay hiya naaru soma jeed ay hee hiya iyado annaaru wey kow marka maxaa ka maqan xaggaa mumtada keliya waqowluhu tacaala suuratun anzalnaahaa ay haadihi tani suuratun weeye suuradaasoo anzalnaahaanu soo dejinnay wathaaniina qowlihii tacaala wayaakuluhaa daa'imun wadilluhaa taa hore marka maxaa maqnaa mubtadaha haadihii iyo hiya aanidan maxaa wey khabarkii hadda maqnaanaya ukuluhaa daaimun ukulahaa cunuda laga cunaya miraha daa'imun weeye wadilluhaana daa'imun weeye soo ma jeedid ay daa'imun wa qowluhu tacaalaa qul a antum aclamu war ma idinkaa u ogaal badan am mise allaahuma alla ayaa hee aclam u ogaal badan wey a antum aclam am ilah waman alla miman katama shahaadatan cindahu min allah wama allahu biqaafilin camaa yacmaluun waqad ijtamaca waxaa isugu imaan karta xadfu kulli waaxidi minhumaa wa baqaau laakhiri fii qowlihi tacaala soma jeeda xadfu kulli waaxidi minhumaa in la tuuro mid kasta wabaqaauaakhiri kii kale wa baqaau laakhiri aakhari minhumaa dee ba ku jidha meesha yaah wa baqaau laakhari minhumaa mid kastana mid baa ka jooga qofii qowlihi tacaala salaamun qowmunkanu salaamun salaami korkiina ha ahaato ay salaamu calaykum korkiina ha ahaato qowmun antum idinku waxaa tihiin qowman baa tihiin munkaruuna aan la aqoon munkarun la inkirayma aan la aqoon nebi ibraahim baa dhahaya yani hayru macruufiin baa tihiin yani meeshan soogolooti baa ku tihiin laydma yaqaan wayaa tihiin waa reer luudi waaya fa salaamun taasi mubtada un weeye xudifa khabaruhu ay salaamun calaykum su-aashaas ka soo jawaaba salaamun soo nakira ma aha haddana mubtadaa la yidhaahda musawaqna ma haysto nafyigii sifayn waxaa ka horeya ma jiraan maxaa musawaq u ah salaamun taas yaa haa duca waxaan kusoo dhaafnay kitaabka eh waxaan kusoo dhaafnay kitaabka loo yaqaano kabaabka kusoo dhaafnay duca weyn haye wa qawmunna khabarun muxudifa mubtadahu ay antum qowmun weeyaan wayajibu waxaa waajiba xadfulkhabar khabarka in la tuuro qabla jawaabay lowlaa iyo walqasami sariix iyo walxaali lmumtanic kownuhaa khabaran wa bacda waawi lmusaaxabati sariixati faahfaahinta ugu tegin qaal lowlaa antum lakunaa muuminiina walaa camruka la afcalanna wadarbii zaydan qaa'iman wa kawlu rajulin wadayacatuhu yajibu xadfulkhabari fii arbaci masaa'il afar mas'alo khabarka in la tuuraa waajiba kow qabla jawaabi lowlaa lowlaa meesha timaado jawaabteeda naxwu qowlihi tacaala lowlaa antum mawjuuduuna saas macnuhu lowlaa antum lowlaa haddii la laayahay lama le ee macnuhu xarfu imtinaacin baa la xarfu imtinaacin liimtinaaci hayrihi saas macnuhu lowlaa antum lowlaa haddii la la'yahay lama le ee yani haddii arrinkaas uusan jiri lahayn waaba jiraaye macnuhu lowlaa haddii la laayahay antum idinku inaad tihiin mawjuuduuna kuwa jooga haddii la layahay inayani haddii aydan jiri lahayn waaba jirteeni macnuhu markadan lowlaa antum alla idinku haddaydaan mawjuuduuna aydan ahaan lahayn waaba joogtayni lakunnaa waxaanu ahaan lahayn mu'miniina waa nimankii ducafada ahaa baa waxay leeyihiin nimanka madaxyaweyntahay marka aakhire la iscananayo madaxyaweynow hee madaxyaweyney haddaynan adduunka jiri lahayn waaba jirteen maxaa ahaan lahayn muminiin baa yacnii dadkana duufsaday waa dadkebe idinkaana duufsadayo haddaynan adduunka idinku joogi lahayn annagu maxaa noqon lahayn macnuu waa sidaas afan soomaa marka lowlaa antum macnahe lowlaa antum idinku haddayna jiri lahayn jiri lahaynta xaga keenta meesha ku jidha ay lowlaa antum mawjuuduuna waa khabarkii de antum samtada maa mawjuuduunana waa khabarkii marka mawjuuduuna waa la tuurayaa markay loola joogto waa fahamti soo maa ay lowlaa antum lowlaa antum idinku haddaydan sadatumuuna la hor istaagin ficil baasuu keena shiikhu meesha can bidaliilin ay anamaa bacdahu anaxnu sadadnaakum can shiikhu cadeen buu keensaday waa isku mid ogow wax farqi kuma dhexeeyaan wuxuu yidhi lowlaa antum idinku haddaydan sadatum cannaa can lhudaa hadhuunka naga hor istaagi lahayn lakunaa muminiina ay ana bacdahu sadadtum inay mahetaan maxaa kuu cadaynaya bacdiga aayadkaas maxay anaxnu sadadnaakumba taal anaxnu ma annaga aheedhe ducafoy sadadnaakum idinkawoda an lhudaa bacda jaakum muminiin warkaas waa wa qabla jawaabi alqasami sariixi dhaartii caddeedna khabarkeeda waa la tuuraa tusaale naxwu qowlihi camruka inahum la fii sakratihim yacmal camruka cimrigaaga bee nebi maxamedow qasamii dhaartaydu ahaatay camruka abarkii meeye yaa qasamii weeyaan saa oo la soco warkama ku dhacay cayla camruka cumrigaaga bay qasamii dhaartayda yemiinii dhaartayda ahaataye waxturisad bisariixi sariix markii la dhahayay maxaa mees laga saarayaa waxaa laga saarayaa qowliga ah cahdullaahi baan galay dhahaysid ilaahay ah balankiisaan galay ilaahay ballankiisa kuma cadda dhaarta yacni kelimad dhaar maadan adeegsan fa inahu isagu yustacmalu cahdulaahidu waa loo adeegsadaa qasamandhaarna waa loo adeegsadaa waqayri hayr qasmna loo adeegsadaa way fahamti soomaan naaw taquulu fi qasami cahdullaahi la afcalanna cahdullaahi ilaahay cahdigiisa ayay ballanka alle ku dhaartay la afcalanna waan sameynaya oo fii hayrihiina cahdullaahi cahdiga alle baan ku dhaartay yajibu lwafaau cahdullaahi cafwan cafwan cafwan cahdullaahi ilaahay cahdigiisa ayaan la afcalanna sameynaya oo sameynaya wa fii hayrihi oo ah cahdullaahi ilaahay cahdigiisa ayaa yajibu waxaa waajiba alwafaa'u bihi in la oofiyo waa waajib sug halkaa waaya falidaalika yajuusu way bannaan tahay dikrulkhabari taquul waxaadhasa calaya cahdullaahi calaya korkeyga waxaa ah cahdullaahi khabarkii meeya hadda calaya ayaa ah athaaliu qablaalxaali xaal gadaa hortii inay dhacdo allatii xaalkaasoo yamtanuc ay marnaba suuragal noqonayn kownuhaa ahaansha ay ahaato khabaran ay ahaato calilmubtadii kownuha ay kownul xaalide yaa khabaran ay ahaato can ilmubtada ay ahaato alladii kaasu huwa masdarun ka qowlihim darbii zaydan qaa'iman su'aal marka halkaa darbi soo mubtada maaha yaa ardoy yaa soo darbi mubtada maaha waaya khabar sooma baahna qaa'imantaas khabar mooga dhigi karnaa darbi garaacideedu zaydan aan garaacayaa qaa'iman waa mid taagan istaag yaa loo adeegsadaa daato daato maxaa wixii jirliba istaga loo adeegsadaa soo gaari taagan wiil taagan gabar taagan garaacid ma taagan taha garaaciddu yaa marka wuxuu leeyahay waxaad sababta diidaysa qaa'imantu inay darbi u noqoto waxaa weeye qaa'imantu yacni garaacidda qaa'iman in lagu tilmaamaahi suuragal maaha qaa'imanta waa carad garaaciddu waa carad wax la taaban kara maaha sowaxla taaban karaa wax la taaban kara maaha waa carad qaa'imanna waa tilmaan daatadu iyo wixii istaagi karo jir ku istaagro la siin karo marka isma qaadan karaan karamay macnuhu asalku waxa weeye darbii garaacidayda zaydan aan garaacayo qaa'iman xaal uu yahay hee xaasilun waa mid hee dhacaya wey xaasilun waa mid dhacaya in kaana waa hadduu yahay qaa'iman marka waxaan leenaa darbii garaacidayda zayd aan garaacayaa xaasilun waa mid dhacaya hee in kaana haduu yahay huwa zayd qaa'iman hadduu yahay faxaasiluntu khabarun weeye waidaana waa darfun lilkhabari wa idaana waa darfun weeyaan lilkhabari mudaafun ilaa kaana taama waaya darbii garaacideeda zaydan aan garaacayo qaa'iman xaal uu yahay zayd xaasilun waa mid hee dhacaya wey warkamaa kudhacay soma horta saa warka u dhig darbii garaacidayda zaydan aan garaacayo qaa'iman xaal uu yahay zayd mid taagan hee xaasilun waa mid dhacay darbigaas warkamaa kudhacay somaa waaya kaanada shiiqu keenay marka waa taam waafahan somaa ka taam ahaan baa u muxuu yidhi fa xaasilun horta xaasilun horta xaasiluntu khabarun weeye soo ma jeedid iyo khabar u tahay darbii wa idaada aan keenayna darfun weeye odaye daraf u tahay lilkhabari khabari bay daraf u tahay oo xaasilun ah waaya waaya mudaafun weeye buu ku yidhi waa mid la tiiriyey ilaa kaana kaana loo tiiriyey kaanadii ataamati ee dhammayska taga maxaa ku baxa kaana naaqisa maah yani kow wa faaciluhaa faacilkeeduna mustatirun waa mid qarsoono fiiha ku qarsoon kaanada oo caa'idun ku laabanaya calaa mafcuuli masderi adarbu waa masder daraba yadribu darban waa masder soomaan markuu sida faacilku u shaqay soo aanan soo sheegin zaydunse maaha marka sida mafcuul buuya saa la soco soomaa sida mafcuul buuya marka wuxuu yidhi idaa kaana hadduu yahay ay idaa wujida haddii la helo huwa huwayay u laabanaysaa mafcuulka darbiga u laabanaysa oo ah zayd ba u laabanaysaa marka fiiri darbi garaacidaydu zaydan aan garaacayo yaa xaasilun waa mid dhacaysa idaa kaana haddii la helo huwa zayd qaa'iman xaal uu yahay mid taagan marka ma ku dhacay saasa u macnaynaysaa wa haadihi alxaalu xaalkan oo ah qaa'imantu laa yasaxu saxiix noqon mayso kownaha inay noqoto kownul xaali khabar inay noqoto can haadihi lmubtada inay noqoto sax miyaa falaa taquulu dhihi maysi darbii qaa'iman dhihi maysi sabab maxay tahay li'anna darba darbigu laa yuusafu bilqiyaami istaag laguma tilmaami karo wakadaalika saasoo kale waxaa la mid ah akharu shurbi asawiiqu akhara sideedinku xarakeynaya akharu soomaan akharu shurbii shurbii soodin dhihimayo akharu shurbi asawiiqa mulhee mal maltuutan hee wa akhdabu maa yakuunu alamiiru qaa'iman waa masaa'il culculus weeye kuwan insha allah xaggana u joojiya hada bilahi towfiiq wsal allah wslm ala nabiyina mxamed وعلى آله وصحبه أجمعين